tacaala na waafajiyey inaanu mar labaad isugu soo noqonno meesha iyo wixii ilaahay subxaanahu wa tacaala na fahansiiyo khayr inaan isu sheegno oanu isu dardaaranno wixii wanaag kelimadeenna um, saaka ama galabta aanu meeshan kuwada mushaarakaynayno waa caalimka rabbaaniga iyo xuquuqda uu ku leeyahay dadka muslimiinta iyo waajibaadka iyo xuquuqda uu ku leeyahay sidaas uu muxaadarada cinwaankeeda u qoran yahay laakiin waxaan yar jeclaystay muxaadaradu dhowr qaybood inay yeelato awalan qaybta koowaad horta culimmada iyo dadka ahlulcilmiga xamalat lcilmi xamalatu ulwaxyi fadliga ay leeyihiin iyo manzilada ay islaamka ku leeyihiin inaan horta yar iftiimino marka hore caalimka rabbaaniga waa qayb oo culimmada ka mida weeyaan si guud ahaaneed fadliga iyo manzilada ay dadka culimmada iyo ahlulcilmiga iyo xamalatulwaxyi oo waxyigii rabbaanigaha ilaahay uu soo dejiyey nebi maxamedna usoo dhiibay dadka xumbaarsanaa fadliga ay leeyihiin iyo darajada ay islaamka ku leeyihiin inaanu yar iftiiminno kadib markaanu middaas iftiiminno aan ka gudubno aanu sheegno ciwaanka usoo gudubno caalimka rabbaaniga sifaadka uu leeyahay alcaalimu alrabbaani sifada uu leeyahay maxay tahay aanu sifadii aan tirinno aan wax ka yar sheegno sifa fulan fulan fulan one two three four aan saa u tirinno kadibna aan usoo gudubno xuquuqda iyo waajibaadka uu leeyahay bisifa caama culimmadu ay leeyihiin wa minhum uu ka mid yahay caalimka rabbaaniga cala almuslimiina aw cala alumma aanu markaa kadib aanu iftiiminno aanu sheegno kadibna waxaan ku daray oo kale aan kusoo gabagabaynaynaa caalimka rabbaaniga naftirkiisa xuquuq iyo waajib baa saaran tijaaha ummatihi ummaddiisa waxaa weeyaan uu ku dhex jiro ummadda islaamka ah waajib bay ku leedahay iyo xuquuq bay ku leedahay hadduu asaga xuquuq yeeshay fakadalika lahum lilumma calayhi xaq bay ku leeyihiin xaqa maarata lagu leeyahay isna wuxuu yahay inaan kusoo gabagabayno insha allahu tacaala ikhwati fi llaahi almacruuf laa yucaraf baa layihahdaa shay la yaqaano lama qeexo culimmadu fadliga ay leeyihiin waa shay iska badiiho macruufa laakiin min baabi ta'kiid idaa takarara maarata ashayu lacalla tikraaru shayi yakuunu mustaqil qofku walacala maa takarara istaqara an waxaa in badan soo noqnoqoba inuu qalbiga ku sugnaadaa dhici karto fadliga culammada iyo makaanada ay ku leeyihiin islaamka alla subxaanahu watacaala qur-aankiisa meelo badan buu kaga hadlay sunnada nabigana in badan baa laga hadlay alla wuxuu kow aartay aayadda koobaad aanu ku istaaxananayna waxaa weeyaan alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay suurata ali cimraan shahid allaahu anahu laa ilaaha ilaa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ba alla subxaanaه wa taعala u leh alla halkan wuxuu ku cadaynhayaa alla waxdaaniyadiisa inuu asagu keli yahay cibaadadana uu keligii umutay wax shariig ah oo cibaadada la wadaagsanayana inuusan jirin cidda makhraatiga ka ah arrimahaas rubuubnimadkiisa iyo kownkan o dhan inuu abuuray asaga mutasarifu ku yahay oo asagu maamulanhayo cibaadadana inuu asagoo iska leehayo keligii uu yahay waxa cibaadada mutay ee xaq u leh makhraati waxaa ka awla alla subxaana wa tacala asaga naftiisa naftiisa ayuu kow ka dhigay labana waxaa makhraatikaw yihi malaa'igta saddexna waxaa makhraatikaw yihi lambarka saddexaad ululcilmiga dadka ehlcilmiga qaa'iman bilqisti si cadaalad ah bay arrintaa uga makhraati kacayaamen shahid allahu anahu laa ilaaha ilaa huwa wlmalaa'ikatu wa ululcilmi qaa'ima bilqist idan aayaddan wuxuu ilaahay ku qeexay fadliga dadka ahlulcilmiga ay leeyihiin xamalatulwaxyi fadliga ay leeyihiin miiraadkii rasuulka kuwii xumbaarsanaa fadliga ay leeyihiin ka waxaa ka mida makhraatiga qofka markii makhraati la gashanhayo waa qof lagu kalsoon yahay waa qof cadaaladiisa daamij iyo dhaawac ayna qofka makhraatiga la gashanaya waa qof aad ku kalsoon tahay ood jeceshahay wey qof aad necab tahay cadaaladiisana aad ka shakisan tahay agtaadana qiimi aan ka lahayn markhaati ma gashanaysa alla subxaana wa tacaala makhluuqii u abuuray oo dhan insigoodii jinnigoodii malaa'igtoodii jamaadaadkoodii cibaadada inuu asaga mutay oona lala wanaagsanin oo uu keligii uu yahay cidda uu makhraatiga ka dhigtay kow naftiisuu ka dhigay lambar labana malaaigta buu ka dhigay lambar saddexna ahlulcilmi uu ka dhigay hada daliilun calaa fadli اlculamaa daliil waxay u tahay culamada fadligeeda daliil waxay u tahay kadalika cadaaladooda cadaaladda ilayhi ilaahay u qiray qaa'iman bilqisti si cadaalad ah bay arrinka oga maqhraati kacayaan dhale idan ikhwati fi llaahi halkaa waxay kutusinaysaa inayna sahlanayn xamalat lwaxyi waxyiga ilaahay dadka xumbaarsanaa inayna sahlanayn si iska dhib yar inaana iskagala hadli karin inaada damaj aada si sahla u gaadhsiin karin daamijka iyo dhaawaca aad gaadhsiisay waxyigii ilaahay baad durtay oo wax ka sheegtay risaaladii nabi maxamed baad wax ka sheegaysaa aduu nabi maxamedna maada arag saxaabatu rasuulilahina maada arag yaa ku soo gaadhsiiyey diintan aad sheeganaysa xijaabkan aad qabtay yaa ku soo gaadhsiiyey qamiiskan iyo dharkan aad qabtay iyo iltisaamka kaa muuqdayaa kuu sheegay xamalatulwaxyi baa kuu sheegtay culimmada ahlulcilmiga idan ilaahay subxaana wa tacaala dadka u gashaday fadaaisha ay leeyihiin oo uu kala soo dhexbaxay makhluuqiisa bay aayaddaa ku tusinaysaa aayad kale alla subxaana wa tacala wuxuu ku leehay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ululalbaab alla wuxuu leeyahay aayaddan war maxaad nabi maxamed waxaad ku tidhaahdaa ma siman yihiin dadka wax yaqaana ahlucilmiga iyo qof aan cilmi lahayn jawaabtii waa laga tegey lama sheegin jawaabtii waxaa looga tegay jawaabtu waa iska waadix wey qof kastaa garanaya qof jaahila ah iyo qof cilmila inayna wada sinayn inay wada sinayn saa darteed marka waxa weye waa shay waadixa le ahmiyada uu cilmigu leeyahay middaa ah kutusana cilmigan laga hadlayana waa cilmiga sharciga wey cilmu shareeca alislaamiya wey cilmiga waxyiga ilaahay qur-aanka iyo xadiidka rasuulka weeyaan waxaa laga hadlay dadka yaqaano wey ee cilmiga kale lagama hadlayo waxaa kale ilaahay subxaana wa tacaala aayad kale uu ku sheegaya yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum wاladiina uutuu lcilma darajaat wallahu bima tacmaluuna khabiir bu alla subxaana wa tacala u leey alla wuxuu si sara u qaadaa aladiina aamanuu minkum kuwa idinka idin ka rumeeye alla subxaana wa tacaala oo idinka idin ka alla si sara u qaadaa kuwa waxaa ka mida dadka ahlucilmiga ka mida wa fii nafsi lwaqtina waxaa si geysaana loo sheegay wاladiina uutuu lcilma darajaat dadka muminiinta ah ilaahay darajo iyo kora ugu qaada idan dadka ilcilmiga aayadda laba jeer baa lagu sheegay yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum markii la yihahdo waxaa soo gelaya culimmadii iyo kayrkoodba way soo gelaya wax allaha wax ehlu iimaan ahay oo dhan way soo wada gelhayaan waaladiina uutulcilma darajaat si khaas ahaaneedba haddana ayay gees loo baraarujisay kuwa alla rumeeyey oo idinka idin ka mida iyo kuwa cilmiga la siiyey ilaahay daraja iyo kor ugu qaaday idan aayaddan laba jeer baa culimada lagu sheegay mar muminiinta way la soo gelhayaan marka labaadna waxay la soo gelhayeen keligood baa gees lagu sheegay ikhwati filaahi intaasoo dhan waxay baraarujis u tahay iyo daliil ay u tahay iyo iftiin dadka cilmiga islaamka xumbaarsan qiimaha ay leeyihiin ilaahay agtiisa iyo sida loo ammaanay waxaasoo dhanna waxaa weeyaan waa waxay xumbaarsan yihiin wey qofku wuxuu qiim ku yeeshaa waxa mabaadida uu qaadsan yaho wato idan waxay maarata miiraafka lagu waayo wataan dhaxalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay wadaan waxaa kaloo alla subxana wa taala aayad kale uu ka sheegay yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira bu alla subxaana wa tacaala u leh alla subxaana wa tacaala yu'ti alxikmata xikmadda wuxuuse xikmadda waa cilmi weeyaan cilmiga naafica weeyaan bay culimmadu dhahaan sunnadana waa la yihahdaa yu'ti alxikmata wuxuu siiyaa man yashaau ninkuu doono waman yu'ta alxikmata qofka xikmad la siiyana faqad uutiya khayran kaiira mufasiriintu waxay macaanida ku fasiraan ka mida xikmadu waxaa tafsiirkeeda waxaa sunnada waa la yihahda waxaa kaloo la cilmiga naafica ee qofka xumbaarsan iyo dadkaba anfaca qofka la siiyo xikmad baa la faqad uutiya khayran kaiira khayr badan baa qofkaa la siiyey aayad kalele wuxuu si khaasaanay culimmada ugu sheegay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa bu alla subxaana wa tacaala adawaatu xasriba aayaddan la geliyay dadka naxwada ama luqal carabiga aada u barnaamijyada yaqaana khashyada ilaahay subxaana wa tacaala addoommihiisa si dhab a ah waxaa ooga cabsada alla subxaana wa tacaala iyo xaqiiqa dadka ahlucilmiga inamaa yakhsha allaha alla waxaa ka cabsada oo keli a ah wey waxaa si dhab a ah, xaqiiqa dhab ah iyo xuquuqdiisa oofiyo oo sameeyo oo keli min cibaadati addoomihiisa alculamaau culamada wey waa culamaat maaragtay asharxamalat lwaxyi wey culamaatu maarata culamaad waxaa weeyaan shareeca alislaamiya culamada shareecada islaamka taqaana aqoonta u leh ee rabbaaniyiinta ee cilmigooduna uu naaficiya naftooda iyo keyrkoodba uu anfachayo kuwa weeyaan kuwa alla subxaana watacaala si dhaba uga baqhay ikhwati filaahi inta aayaadka haddaan kaga baxno dhinaca kale rasuulka calayh salaatu wasalaam axaadiid fara badan baa ka sugnaatay oo qofka ahlulcilmiga ama caalimkaa mansiladiisi iyo qiimigiisa ku iftiiminayo ko waxaan ka bilaabaynaa xadiidka abu darda radi allahu tacaala canhu uu warinayo xadiidkuna waa xadiid saxiixa weeyaan u dheeraa xadiidku ninka qofka daalibulcilmiga ayuu maaragtay ka soo hadlahay ninka daalibulcilmiga ama man saraka ariiqan maarata yaltamisu fiihi cilman sahla allahu lahu ariiqan ila aljanna aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam yuu ku bilaabanaya qofka waddo mara ama jid qaada oo safar gala oo cilmi darteed u safra ilahna wuxuu sahlayaa jidkii uu jannada ku gaari lahaa uu soo socday xadiidku qofka daalibulcilmiga malaaigta wain almalaaikata latadacu ajnixataha calaa aalib ridan bima yadlubu bihi aw kama qaala calayh isalaatu wasalaam qofka daalibulcilmiga malaa'igta ayaa baalasheeda iyo garbaabahooda hoosiinaysa oo hoos ay oga dhigaysa ayadoo ay muujinaysa raadli ay ka tahay waxaanu dalbayo cilmiga xadiidku saasuu u fara badan waxaa weeyaan qeybtiisan usoo socota uu rasuulku yidhi waina alcaalima qofka caalimka ehlulcilmiga layastakfiru lahu dembidhaaf waxaa ilaahay u weydiiya man fi اsamaawaati waman fi lardi samaawaadka iyo ardada waxa makhluuqe ku nool bashar qura malaha wax allaali wixii makhluuqa oo samaawaadka iyo ardada ku nool xata alxitaana fi lmaa hataa malayga iyo xayawaanaadka badda ku dhex nool ba istikfaar iyo dembidaaf bay ilaahay u weydiinayaan qofka caalimka wa fadlu lcaalimi cala alcaabidi qofka caalimka ah ee cilmiga iyo shareecada islaamka aqoonta u leh kuna camalfalahaya cilmigiisana uu naafic yahay fadliga iyo dheeriga uu la dheeriya qofka ilaahay caabudo ee aan cilmi lahayn ka fadli اlqamari calى saa'ir اlkawaakib aw kama qaala calayh الsalaatu wasalaam ikhwati fi llahi xadiidkan haddaanu keligii ninaha culimmadu waxay ku fasireen hala dharaandhariyo xaqiiqatan keligiiba muxaadaraad maaragtay akar min muxaadara u baahan kow waxaa laga bilaabay ninka caalimka istikfaar iyo dembi dhaaf iyo duco iyo allabari waxa ilaahay u weydiiye samaawaadka o dhan waxa ku jira oo makhluuqa oo malaa'igtii iyo waxa samaawaada ku nool iyo ardada waxaa ku nool oo dhan baa jamaadaadkeeda waxa nool iyo waxaa nooleenba xataa xayawaanka iyo malayga badda ku jira waxay istikfaar iyo dembidhaaf iyo ducoa ilaahay u weydiinayaan ninka caalimka ee cilmiga islaamka xumbaarsan bay ilaahay dembidhaaf u weydiinayaan idan ninka caalimka koonkan o dhan baa ilaahay u sakhiray koonkan o dhan inuu u khaadimaa ilahay ugu talagal ilahay bay u baryahayaanba inuu ilahay u dambi dhaafo wax kalena waa cilmiga uxubaarsan yahay iyo maaratay miiraaska ambiyada uu ka dhaxlay iyo booskooda uu joogo dambi dhaaf bay ilahay u weydiinhayaan kadib ba haddana rasuulku wuxuu qodob labaad ku caddeeye fadliga iyo shayga qiimaha uu la dheeryahay qofka cilmiga leh qofkaana cilmiga lahayna ah, laakiin alla ka cabsanaya waa sida uu dayixu uu xidigaha ooga dheeryahay wey haddaan halkaa yardin istaagno qofkaan ilahaqofkaa ilaahay ka cabsanayo oon laakiin cilmi aan lahayn iyo ninka caalimka ee rabbaaniga say intay isu jiraan maa bayna asamaai waalardi weyn fadliguu la dheeriya waa sida dayaxa uu xidigaha ku yahay oo kalele waxay culimmadu dhahaan dayaxa iftiinkiisu keligii kuma ekee waxaa weeyaan inuu gudbahayaa ee wuxuu anfacayaa arlada oo dhan waxaa ku nool oo dhan waa anfacaya iftiinkiisu waxa hareerihiisii iyo waxa ka fog baa u anfacaya idan dawrgiisi iyo nuurkiisi iyo iftiinkiisu waa shay manficiisu aad u ballaadhan yahayo in badan buu gaarhayaa marka wax badan baa ka faa'iidaysanaya baynamaa iftiinka xidiguhu ay waxaa weeyaan iftiinkoodu waxa un hareerahooda ayna dhaafaynin oyna isku ayna ahayn isku itaal ayna ahayn saa darteed baa ninka ah ilaahay ka cabsanaya ilaahay caabudahayaan cilmiga lahayn cibaadadiisu asagan bay ku egtay asagay cibaadadiisa ku tashbiiha meesha uu kaga jiro cibaadadiisa mar hadduusan cilmi lahayn oo laakiin uu cibaadaysanayo cibaadadiisa iyo camalkiisu asaga ma dhaafayo waa shay kooban weeyaan laakiin ninka caalimka ah, cilmigiisa asagana wuu anfacay ummadda oo dhanna waa anfacaya idan khayrkiisi iyo nafcigiisu waa shay mucadaa wey laazimo waa shay mucadao gudbo wey ummadda oo dhan baa intifacsanaysa ummadda oo dhan baa ka faa'iidaysanaysa hataa hadduu dhinto camalkiisa wuu socon baa lii oo cilmiguu dadka baray iyo kutubta uu qoray iyo waxa uu ummadad xifdisiiyey iyo diintii uu dadka gaadhsiiyey iyo waxa uu soo islaamiyey iyo waxa asaga sababtiisa ilahi subxaana wa tacaala waddada iyo xaqa uu ku sugay waxaasoo dhan baa u soconaya hataa markuu geeriyooda idan cilmigiisu waxaa weeyaan iyo nafcigiisu waa shay gudbahayo oo caalamkoo dhan buu wada gaarhaya sida dayaxba iftiinkiisu meel kasta wada gaarhayo idan taas waxay daliil u tahay fadliga uu leeyahay ninkaa caalimka cilmiga leh fadliga uu leeyahay mar haddii layidhi waa dayaxa iyo xidigaas ay isku yihiin idan nacfigiisi khayrkiisu wax dhan buu wada gaarhayaa baynamaa xidiguhu ay yaryihiin iftiinkoodu meel yar oo dhow uu gaarhayo kadalika ninka cibaadada la imanhaya waxaa weeyaan cibaadadiisa isaga aan cilmiga lahayn isaga may ku egta waxaa kale oo rasuulka calayh salaatu wasalam xadiidkuu sii waday laba qaybood uu ku ammaanay culimmada oy kow ahayd inay istikfaariyo dembidhaaf makhluuqa oo dhan oo samawaadkii ardada waxa ku jira oo dhan ay ilaahay u baryahayaan midda labaadna dayaxa iyo xidigaha uu ka dhigay miaal ahaan midda saddexaadna rasuulku wuxuu yidhi alayh salatu waslam xadiidka sii wada waina alculamaaa warafatu alambiyaa culimmadu waa kuwa dhahlay ambiyadii dhahlay waina alambiyaaa lam yuwarasuu ambiyadana lagama dhaxlin dinaaran walaa dirhama wax lacag oo laga dhaxlay ma jirto rasuulku dinaariyo dirham uu sheegay waktigaas lacagta la isticmaalahaya ahayd lacagaha kale dhan mar waa loo wey bimacnaa adduunya lagama dhaxlin wey wainamaa warisu alcilma cilmi ayaa laga dhaxlay faman akhada bihi cilmigaa qofka qaatay faqad akhada bixadin waafirin dheef iyo nacfi iyo nasiib weyn ayuu qofkaa helay mansilada ama manqabada saddexaad oo culimmadu rasuulka xadiidkan ku ammaanay wuxuu yidhi culimmadu waa kuwa dhaxlay ambiyada dhaxlay ambiyadana lagama dhaxlin xoolo iyo adduunya lagama dhaxlin cilmi baa laga dhaxlay iyo nuur iyo wahyi baa laga dhaxlay cilmigaa qofka qaatay oo ilaahay subxaanau wa tacaala u qadaray wuxuu qofkaa qaatay nasiib iyo dheefi weyn buu qaatay haddaan dul istaagno kelimadan culimmada waraasatu alambiyaa wey laba arrimood bayna tusinaysaa culimmadu ay dhaheen kow waxaa ka mid a dhaxalka ay heleen waxa uu yahay xoolo maa waxay ka dhaxleen ambiyadu horta xoolo lagama dhaxle cilmi iyo wahyi baa laga dhaxlaa idan culimmadu ambiyada waxay ka dhaxleen waa waxyi wey waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa ah, culimmadu inay yihiin aqrabu insaanin ila alambiyaa maxaa yeele qofka qofka markuu dhaxlaayo shuruudiisa maxaa ka mida ah qofka qofka dhaxli waa inuu qariib yahay u dhow yahay weeyaan qof baciidoo ka fog qofkan geeriyooday dhaxalkiisa waxba kuma le laabudda waa inuu yahay qofkan waarifka wax dhaxlaaya qariibun ila almeyt ehelkiisa waa inuu yahay ama waalidkii ama weladkii waa inuu aqribadiisi iyo dadka ku soo dhawaay weeyaan saa darteed culimadu mar haddii ambiyadu dhaxleen waxaa ka laasimaya halkaa kale laga fahmaya aqrabu nnaasi ila alambiyaa inay yihiin aqrabu nnaasi ila alambiyaa maxaa yeele ayaga ayaa dhaxlay qofkana qofkuu dhaxla isaga ayaa u dhow oo maaragtay daraja ahaan iyo qaraab ahaan isaga ayaa ugu dhow idan culimmadu waa ambiyadu kuwa ugu dhowaa weeyaan maxaa yeelay saa darteed bay u dhexleen cilmigoodii iyo waxyigoodiina way xumbaareen oo way wataan idan qof kasta oo muslim ah waa inuu isku daya dhaxalka ambiyada inuu helo idan waxaa halkaas eh, noo iftiin iyo noogu sugan burhaan inayna sahlanayn xamalatlwahyi wa culamaau shariica inayna sahlanayn manziladooda ee shareecadana islaamka booska ay gaadhsiisay saas darteed qofka muslimka xuquuqda ku yeelanaya marka uu garanaya xaamil kitaab illaah iyo sunnati rasuulillahi dadka xumbaarsan waraat اlambiya ambiyadii dadka dhaxlay ambiyadii kuwa maaratay ugu dhowaa iyo darajada kusoo xigta aha dadkaas inayna sahlanao qofku markaa uu in badan iska ilaalinhayo manaaficdoodana inuu helo wax dhibana uusan gaadhsiinin iyo maarata qofka muslimka looga baahan yahay waxaa kale rasuulka calayh isalaatu wasalaam xadiid kale uu noo sheegay abu umaama albahili uuna u warinayo wuxuu rasuulka xadiidku u dharay laakiin qaybta inaga maarata na khusaysa wuxuu rasuulku yidhi ina allaha wa malaaikatahu ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo wa ahlu samaawaati waalaradiin samaawaadka waxa ku noole makhluuqa iyo arlada waxa ku noole makhluuqa xata namla fii xujriha quraanyada yararka ahata oo godkeeda ku jirta waxaasoo dhan isku soo dar waxatalxuuta hataa xuutka badda ku jira layusalluuna calaa mucallimi nnaasi alkhayra waxay u ducaynayaan oo ilaahay u baryahayaan macallimka dadka barahaya khayrka barahaya oo culimmadii aweyn layusalluuna calaa mucallimi nnaasi alkhayra yani dadka dadka khayrka barahaya oo culimmadii iyo ahlulcilmiga ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo ahlu samaawaadka iyo ardada iyo hataa qur-aanyada godadkeeda ku jira iyo malaa'igta badda ku jira dhammaantood waxay u ducaynayaan oo ilaahay u baryahayaan oo dembidhaaf iyo khayr inuu ilaahay siiyo ay u baryahayaan qofka dadka khayrka barahaya oo ahlucilmigia idan khayrka qur-aanka yaa ku bara waxaa ku bara dad ahlucilmia diinta ayaa kuu sheegahaya waxaasoo dhan marka xaamilulwaxyi dad xamalatulwaxyi bay u maaragta ilahay u baryahayaan in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu maaragtay uu u dembi dhaafo ama khayr badan uu siiyo idan ikhwati fillaahi intaasoo dhan waxay kutusinaysaa maaragtay ahmiyada ay leehiin waxaan kaga tegaynaa aan kaga baxaynaa nusuusta naska u dambeeya ee hadhowna insha allahu tacaala aanu dib usoo soo qaadan doono haddana qayb ka mida ah aanu maaragtay e, ka iftiiminayno dadka noocaas ah oo qur-aanka in badan lagu sheegay oo mansiladoodii qiimigooda la sheegay xuquuqda ay leeyihiin rasuulka calayh salaatu wasalaam soo ku muujinaya wuxuu yidhi laysa min xadiid xasana durudiisa markii la sugaya xasan noqonaya laysa mina naga min maoh dariiqada annagii saxdahaydna kuma taagno man lam yuwaqir kabiirana ka annaga aana qadarinin dadka waaweyn aana qiimaynin ee da iyo aj ka weyn ama dumar ha ahaado ama rag ahaado qofka muslimka ee kaa weyn xuquuq buu kugu leeyahay oo daa inaad qiimays ma lam yujil ama ma lam yuwaqir kabiirana kuwa annaga waaweyna dada qofkaana qiimaynin wayarxam sagiirana kuwa annaga yararkana aan u naxariisanin wayacrif licaalimina xaqahu ka caalimka ee diinta xumbaarsanna aana u aqoonsanin xaqiisa laysa min sunati nabi rasuulku yuli alayh salaatu wasalaam dariiqadaa nabi saxad ahayd kuma socdo qofkaas idan waa xuquuqdii ay noqonaysaa laakiin meesha usoo qaadanayna maanta qiimaha wey qofka dadka waaweyn aan qadarinin idan xuquuqulmuslimiin baa jira dadka agekoodu waaweyn rag iyo dumar wuxuu doona ha ahaado dadka yaryarka waxaa laga rabaa inay qadariyaan ixtiraam waalidnimo hadduu doono waalidkiisu ahaani laakiin ixtiraam da'nimo iyo ayjnimo inuu ku qiimayaa la raba qofka qofka ka weyn aan qiimaynin weli walaalkiina ha ahaado qofka kuwa waaweyna xuquuq baa lagu leehayo wayarxam sakiirana kuwa annaga yaryarkana aan u naxariisanin kuwa waaweyn xaqa lagu leehay waxaa weye inay kuwa yaryarka u naxariistaan caruurta ama da'yarta in loo naxariisto caqliyan loogu naxariisto cilmiga loogu naxariisto tarbiyada loogu naxariisto waa xuquuq dadka waaweyn lagu lehay weeyaan kuwii dhalay iyo kuwaan dhalinba wayarxam sakiirana kuwaanaga yararkan aan u naxariisanin wayacrif licaalimina xaqahu caalimka ummaddana xuquuqdiisa aan u aqoonsanin laysa mina bu yani min ariiqatina weyan ariiqada anagu kuma taagna qofkaas idan xadiidkan ikhwatii filah wuxuu noo tusinayaa oo rasuulka calayh salaatu wasalaam uu noogu qiimaynayaa qofka ahlulcilmiga hamalat lwaxyi qiimaha uu leehay inay hataa ay ku gaadhsiinaysa xaqiisa hadaad ka soo bixi weyey dariiqadii nabi maxamed iyo sunadiisi inaad ku taagnayn nabi maxamed sunadiisii haddaad rabta inaad ku taagnaatay dadka waxyigiisii sunadiisi xumbaartan qiimee inaad qiimaysa baa lagaa rabaa intaa waxaan kaga baxay ikhwati fillaahi maaragtay iftiinka aan iftiminaynay dadka ahlulcilmiga fadliga iyo qiimaha iyo mansilada islaamka ay ku leeyihiin xaqiiqatanna waa arrin in badan in lagu celceliya maxaa yeelay sida uu qofka muslimkaa uu ugu baahan yahay acaam cunto u cuno iyo biyo u cabo iyo dhar u xidho iyo maal uu seexdo in ka badan ayaa dadka ahlulcilmiga loo baahan yahay soo ma ogsoonidina noloshanna oo dhan noloshanna oo dhan dhinac kasta u aad haddii wax la rumeeyo ay tahay ictiqaad haddii cibaado la samaynayo ay tahay iyo action haddii mucaamalo iyo dad waxa idin dhex maraya ama adigii ilaahay waxa idin dhex maraya ay tahay intuba waxaa weeyaan cilmi aan ma soconayso cilmi la'aan haddayna soconaynina xaggeed cilmigay ka heli ahlulcilmigaad ka helaysaa idan xayaatadeennao dhan waxay ku baysgaraysan tahay oynan marnaba ayna hayaabaynin maxaa weeyaan biduuni ahlulcilmi xayaatada qofka muslimka ma fadhiisanayso ma hagaagayso nolosheenna o dhan waxaa weyaan culimo la'aan ma noolaan karno iftiinka iyo nuurka waxa noo hayo cilmigii waxyi waxa noo haya tawjiiha ummadda waxa haya waxaasoo dhan waxaa dadka weli cilmiga intaan markaan ka soo waxaan u gudbahayaa cinwaanka muxaadarada ku qaxna oo ahaa alcaalam alrabbaani waajibaatuhu wa xuquuquhu qofku isweydiin karaa caalimka rabbaaniga culimmadii aan hadda ka soo si guud ahaneed baan oga soo hadalnay caalimka rabbaaniga sifaadkiisa waa kuwa caalimka rabbaaniga ee ummadda tarbiyeeya ee cilmigiisa uu naafica yahay cilmigiisana uu nuur yahay ummadii uu anfachayo ee rabbaaniga sifadaa la siiyey waatee waa kee tilmaantee uu leehay dhowr arrimood baanu ka taabanayna ka waxaa ka mid a alkhashyatu min allahi tacaala waa inuu yahay caalimkaa caalim alla ka baqahay waa taqwada ilaahay mid ay ka muuqato waa inay oo alla waa ku qur-aankiisa ku lahaa inamaa yakhsha allaha min cibaadi alculamaa in khashyat allahi subxaanah wa tacala mid ku sifaysan waa inuu yahay marka hadduu qofku cilmiga uu xumbaarsan yahay hadduusan camal lahayn oo alla kacabsi u salayn cilmigiisii naafic ma noqonay idan caalimka rabbaanigaa waa ka alla subxaana wa tacaala ka baqa oy taqwo ay ka muuqato walidaalika saa darteed ba xadiid wuxuu xasana wuxuu rasuulku yihi calayh salaatu wasalaam dadka ahlulkhayrka waa aladiina idaa ru'uu dukira allahu subxaana wa tacaala kuwa waxaa weeyaan ahlukhayrka ee qiimaha badan waa kuwa markii la arko ilaahay la xusuusto markaad indhaha ka qaadeen ay kuu soo baxaanba ilaahay bay ku xusuusinayaan macnaheedu maa inay ilaahay kuu sheegahayaan ay ku wacdinhayaan ayaga aragtooda aragtinaad ilahay xusuusanaysaa taqwada ka muuqata iyo nuurka iyo iftiinka ka muuqda iyo khushuucda iyo alla kacabsiga ka muuqatay markiiba waxaa kugu soo dhici alla kacabsi baa kugu ilahay baad xusuusanaysaa aladiina idaa ru'u dukira allahu subxaanahu wa tacaala markii la arko baa ilahay la xusaya ilahay baad xusuusanaysaa markaad aragta haybadda ka muuqata iyo alla kacabsiga ka muuqda iyo nuurka iyo khayrka ka muuqda markaad aragtidaad ilaahay xusuusanaysaa idan sifada koowaada rabbaaniga uu leeyahay waa khashyat ullahi subxaana wa tacala laka cabsi midda labaad sifada labaad uu leeyahay waxaa weeyaan an yuwaafiqa camaluhu calaa cilmihi maaragtay ama an yakuuna camaluhu muwaafiqan calaa cilmihi camalkiisu waa inuu mutaabaqaynhayo cilmigu u yaqaano bimacnaa cilmigiisa iyo camalkiisu waa inay isdaboolhayaan oo iska hormanayn yani waxa uu samaynhayaan hadduu sayb noqdo waxa uu yaqaanana nooc kale sayrka kale uu tago waxaa weeya naxfi badan ma yeelana waxaanuu xumbaarsanaya cilmiga iyo camalkiisu waa inay isku nooc yihiin walidaalika saa darteed ba waxay dhahaan salafkii sida xasanulbasri iyo hayrkii y waxay leeyihin alcaalim rabbaani caalimka rabbaaniga huwa aladii yuwaafiqu camalu calaa cilmihi caalimka rabbaaniga waa midka camalkiisa uu daboolo oo waafaqo cilmigiisa camalka uu samaynayo iyo cilmigiisaa isleh mukhaalafo ku arki mayse waxa uu dadka u sheegaya wax ka duwan isagoo samaynaya ma arkaysa waxa uu dadka u sheegaya qofka ugu horreeya samaynaya asaga wanaag iyo khayr buu dadka ugu yeerayaa qofka ugu horreeya samaynaya wey waa qofka camalkiisa uu cilmigiisa waafaqo wey idan sifada labaad waa middaa weeyaan caalimka rabbaaniga waa midka cilmigiisa iyo camalkiisa ismudaabaqeeyaan oo ayna tanaaqud ayn lahayn ka saddexaad waxaa weeyaan oo sifada uu leeyahay alcaalim rabbaani uu leeyahay an yazdaada bicilmihi azuhda fi اdunya waa inuu cilmigiisa u ziyaadiyo iyo wataqallula minha cilmigiisa waa inuu u ziyaadiyaa adduunyada zuhdigeeda iyo yaraysigeeda haddaad aragti nin caalim ah oo adduunyadii aada ugu sii mamanoo aada ugu sii socelo safka hore kusii ordahaya calana su-aal baa saaran waa inuu ninka caalimka rabbaaniga cilmigiisu inuu u ziyaadiyo adduunyayareed zuhdiyo adduunyadoo la yaraysto adduunyadoo laiska yareeyo adduunyadoo laga fogaado wixii marka xalaal u aan uu ka qaato aadnu adduunyada isaga yareeyo iskaga ilaaliyo haddaad aragtid nin cilmigiisii uu dhaxalsiinayo ama uu maarata u faa'iideynayo inuu adduunyada iska yareeyey calaamo waxaa weeyaan caalimka rabbaaniga u ilahay weeyaan waladii yazdaadu bicilmihi azuhda fi اdunya wataqliil wاtaqalula minha waa inuu maarata waa midka cilmigiisu u ziyaadiyo zuhdi iyo yaraysi adduunyada uu yaraysto wa bilmuqaabilna sufyaan baa wuxuu haddaad aragtay nin cilmigiisii uu u faa'iideeyey adduunyo badsi u faa'iideeyo adduunyada uu kusii niman yahay qofka waxaa weyan fiihi shay baa ku jira fiihi shay ayaa ku jira maxaa yeele kullamaa adduunyadaasii jibaaxdi kullamaa waxaa weeyaan jaanibka kale iyo dhawaansho ilahay dhawaan lahayd iyo wax lamida inay aad u yaraataa dhici karto waxaa laga yaabaa inuu ilaahay mana badno inuu ilaahay waafajiyo qofku adduunyo badanna inuu yeesho ilahayna subxaanau watacaala cibaad safka hore u noqdo laakiin ma badno middaas idan laakiin ninka caalamka rabbaaniga waa midka cilmigiisa uu dhahalsiiyo oo uu u sheego oo u baro oo uu ka siyaadsada cilmiga xambaarsan yahay adduunyada inuu yaraysto inuu adduunyada yaraysto midda kale afraad waxaa weeyaan oo sifada caalimka rabbaaniga uu leeyahay an yزdaada bcilmihi aلtawaaduca wacadam الtakabur cilmigiisu waa inuu u ziyaadiya tawaaduc iyo kibir aan oo maaragtay dadka uu ku dhex jiro oo aan laga arkaynin weeyaan haddaad aragtid laakiin nin cilmigiisi kibir iyo maaragtay waxaan loo baahnayn iyo bani aadamkoo la xaqiro ama bani aadamkoo laiska sarraysiiyo iyo waxa lamida cilmigiisi uu maaragtay ka faa'idaysta arrintaas ninkaas waxaa weyaan cilmigiisa waa cilmi aan naafic ahayn weyaan an yazdaada bicilmihi altawaaduca wacadama atakabur cilmigiisa waa inuu u faa'iideeyo oo ninka caalimka rabbaaniga waa inuu yahay tawaaduc iyo maaragtay bini aadamka oon la xaqirin iyo bini aadamka kamanaas la noqdo oo wax gees ahaaneed oo kaa muuqatana ayna jirin inay cilmigiisa u faaido dadka aan laga dhex garanayn alimaam alajiri ayaa wuxuu leeyahay markuu ka hadlay xamalawayi maruu ka hadlay ama xamalat quraan maruu ka hadlay ayaa wuxuu leey sifaatkooda markuu sheegayo qofka ehlcilmiga markuu sheegayo wuxuu leeyahay waa inuu noqdaa ninka muslimkaa ah ee cilmigala waa inuu aamusaa oon la garanaynin oo dadka uu ku dhex jiraa oon laga garanin oo iska aamuso xataa yakuun marka cilmigii uu faa'iidaysto iyo waxaan uu yaqaano uu aamusaa uu noqdaa marka faqiihun muslimun saakitun ilaa looga baahdo cilmigiisaas aan hadlinoo dadka ku dhex qarsoonoo la arkayn laakiin maanta middaa aad bay u yar tahay nasal allah subxaana wa tacaala an yarzuqana idan tawaaduc iyo kibirla'aan waa midka cilmigiisu maaragtay u ziyaadiyo kaasaa caalim rabbaaniga layihahda qodob kale shanaad caalimka rabbaaniga waa midka an yakuuna naasixan liummatihi ummaddiisana waa inuu naasix u yahay oo wax allaale maa min khayr ma jiro ilaa ummaddiisa waa inuu u sheegaa shar ma jiro ilaa ummadiisa waa inuu oga digaan naasix iyo daacad waa inuu ummadiisa u yahay mar haddaad arti qof cilmi leh oo laakiin ummadda aan daacadu ahayn waxaa weeye fiihi shay ku jira an yakuuna naasixan liummatihi qof daacad ah ummadiisa iyo cilmiga uu xumbaarsan yahay ummadda gaadhsiinteeda naasix baa inuu yahay sifatu maarta naseexa khayrniil oo dhan waa inuu khayr oo dhan uu ummadiisa u u keeno midka qodobka lixaad waxaa weeyaan oo maaratay sifaatka caalimu arabbaani ah uu leeyahay waa inuu shujaac yahay iyo geesi waa inuu ku yahay maaratay cala sadci bilxaqi wa tabliiqihi lilnaas xaqa ku dhawaaqitaankiisa iyo burhaanta iyo xujada caddaynteeda waa inuu geesi ku yahay oo markii loo baahdo uusan ka aamusin oo uusan qarinin waa inuu maarata shujaac yahay cala sadci bilxaqi wa tabliiqihi lilnaas dadka inuu xaqa u sheego baatilka inuu ka hortago inuu iyo wixii la midka ah waa inuu geesi ku yahay rasuulku waxaa leehy fasdac bima tu'maru baa leehi dad markaa ku dhawaaq baa marka waxaa lagu amray inuu xaqa ku dhawaaqiisa uu geesi ku yahay uusan marnaba ka gabanin wakhtiga loo baahdo wey booska loo baahdo inuusan markii la joogo waa inuu xaqa caddeeya oo baatil intuu arka waa inuusan ka aamusin munkarka waa inuusan ka aamusin laakiin sida shareecada dawaabidii shareeca waa inuu munkarka ku reebaa xaqa waa inuu yahay mid geesi ku ah oo ku dhiiran mahma kaana marka walaa yakhaafu lawmata laa'im eh, maarata ilaahay walaa yakhaafu illa allah maarata alla mooyaane cid kale waa inuusan ka baqin oo xaqa uu caddeeyo waa ninka marka maas ninka caalimka eh, rabbaaniga sifaadka uu leehay bay ka mid tahay inuu qofkaas arrintaas geesinimo iyo mawaaqiftaas haddii aad rabtaan inaad culimmada si fican u ogaataan waxaad akhridaan alimaam maaragtay alciz bin cabdisalaam sulmaan alculamaa wa baa'ic اlumaraa taarikhdiisa akhriya lix boqol iyo lixdankiina geeriyooday oo culamadu shaaficiyada ka mid ahaa oo ragga aad lafdabartu ah tataarkii iyo dagaalkoodii raggii ugu khatarsanaa ahaa bal akhriya taarikhdiisa taarikhdiisa akhriya maarata sulmaan alculamaa wa baa'ic اlumaraa ayaa la yihahdaa umare iyo rag madaxa ninkii waxba kama jira wixiina addoommaadkii in la liidiyo ma ansaxaysa beecadii buu ku yidhi nin dhanoo ciidamo leh oo dhul dhan haysta iyo wuxuu ku yidhi addoon baa tahay dayacadaadi maba asixinba maba asixinba waxbana kama jiro beri waa ina suuqa lagu keenaa buu sidii bayna noqotay suuqa intuu yimi buu iibiyey markaa kadib baa la xoreeyey uu yidhi marka hadday ansaxaysaa buu suldaan alculama wa daaci nin geesiya ayuu ahaa ibnu taymiya taarikhdiisa akhriya axmed bin xabal taarikhdiisa akhriya wahaakada maaragtay maay alfadl bnu dukayn bal taarikhdiisa akhriya yani culimmada geesinimo fadal buu dukay ninka layahay imaam bukhaari culimadiisii mashaayikhiisa ayaa haya waxaa dhacday markii la yidhi ma'muun uu muctasilada maarata ah, khaliifka ama madaxweyne dowla cabaasiya markii qur-aanka inuusa kalaamkii ilaahay ahayn madhabka uu qaatay culimadiibaa halkaa marka ahlu bidca baan kusoo qaadan doona insha allahu tacaala laakiin meesha hadda igala gelaysa waxaa weeye geesinimada culimadii ahlu sunnahayd baa la ciqaabay waa la soo istaajinayaa ninkan ciidankaa ah ama ciqaabahaya eh, seefbu soo qaadanaya raggii ahlu sunnahayo dhan baa lasoo istaajin meesha axmed binu xambal iyo yahab binu maciin iyo cali bnu madiini iyo maarata raggii o dhan baa meesha lasoo wada istaajinaya markaasa waxaa keliya la weydiinayaa qur-aanku ma kalaam ilaahayba mase waa makhluuq waa makhluuq hadduu yahay waa la sii day kalaam ilaahay hadduu yidhaahdana seeftaa lagu dhufanaya kurkaa laga goyn axmed binu xambal raggii diiday bu aha ee maarata la xidhay ee muddo dheer la xidhnaa an nin mase afar nin baa la soo istaajiyey maali maalmaha ka mida alfadl binu dukayn baan u jeedaa taariikhdiisa geesi inuu qofku noqdo ahlucilmiga caalimka rabbaaniga ah oo xaqa maalinka loo baahdo ummadda u caddeeyo baatilka mahma haddaad doon naftiisa ku waayo inuu soo istaago fadl binu dukayn rag uu ku jiro ayaa la soo istaajiyey maalin maalmaha ka mida afartooda markii la soo istaajiyey shan waxaa ma aqaani markii la soo istaajiyey ninkan halkaa su-aal basa la weydiinaya qur-aanku ma makhluuq ba mase waa kalaam ilaah makhluuq haddaad tirada lagu sii day oo kalaam ilaahi maaha kalaam ilahi way haddaad tiraa kurka lagaa gay lagu xidhi maayo saddexdii ka horraysay ninba waxbuu ku maraabarsooday afar culimo saddexdii ka horraysay ninba waxbuu sheegay nin yidhaahda altawraat walinjiil wاzabuur wاlfurqaan hadihi اlarbaca makhluuqa tawriya la yidhi afartan farahan saa u buhaaya marka hadihi arbaca makhluuqa farihiisi waa isagu marka u tawriyaysanaya ninkii su-aasha weydiinaya wuxuu u maleeyey kutubtuu soo tiriyey buu ujeeda hadihi alarbac altawraat walinjiil walzabuur walfurqaan hadihi alarbaca wey makhluuqa waxaa la sii daaya kalaamka ilahi makhluuq weeyaan buu yidhi saddexdooda marka saa u dhama nin ba wax sheegay fadli buu intakayn baa la soo gaaray u dambeeyey lugmu ka warheesinhayo intuu saa u istaagay ayaa wuxuu yidhi horta intaana ka jawaabin saddexda nina iga horraysay baan tacliiqin bu hebel ninka inuu yahda iska da asaga awuwi baa ka shakisanaan jiray diintiisa hebel iska da asaga awuwi baan diin ahaan oga shakisanaa jiray wuxuu ahaa hebella sidaa saasuu ahaa hebella kaasuu ahaa waxaan kula hay amaa anigu qur-aanku waa kalaamka ilaahay minhu badaa wailayhi yacuud asaga ayuu ka yimi isaguona u noqon haddaba moodin aan ka cabsana saas u dhuftay kuleyti ugu dhuftay qamiiskiisa uu ka gooyey yaa wuxuu yidhi dhiigga ugu daadanin intuu luqunta u ugu dhufu halkaas kalaamka ilaahay weeyaan minhu badaa wailayhi yacuud waa la sii waa la xiray marka waxaan oga jeedaa arrintaas maaragtay imaam adahabi kitaabkiisa calaa bnumala ka akhriya taarikhdiisa inuu marka caalamka rabbaaniga geesi xaqa ku dhawaaqiisa inuu geesi ku noqdo oo naftiisa uusan marnaba ka baqin mar haddaad ilaahay ka cabsato wixii ilaahay ka sokeeyo dhan cabsidooda wax yar bay kula noqonaysa inuu marka ku noqdo marka jariian cala sadci bilxaqi wa linnaas midda saddexaad midda toddobaad waxaa weeyaan sifaatka caalam rabbaani ilaahay saabiran an yakuuna saabiran cala alxaq xaqa waa inuu yahay mid ku sabra whaabita calayhi mahma kaanat iduruuf inuu xaqa ku taagnaado oo uu ku sabro dhibka soo gaadhayo waa la xidhi waa la caayi waa la dacayadayn waa la maaragtay la dili sijniga waa la cadaabi waxaasoo dhan uusan wax dhiba u arkin axmed bin xambal asagoo nool baa jidhkiisa la gogooyey sidii loo garaachayay jidhkiisaa soo googo'ay oo qaybo dhan ka mida la gooyey ibnu taymiya sidoo kale intaasoo maaragtay yuu xidhnaan jiray culimada sarasi imaam sarasi waa la xidhay culimmada markaad tirisay inta jeelasha ama ku dhinteen ama maaragtay ku silceen xisaab male markaa taarikhda culimmada ahrida ma jirto wax la yidhaahdo intaan ilahi rumaayo maan iska barwaaqayn iskaga joogo iska noolaan ma jirto saa darteed baa xadiidka wuxuu aha rasulku yidhi calayh isalaatu wasalaam ashaddu nnaasi ibtilaaan maarata ashaddu nnaasi ibtilaana alambiyaa uma asaalixuuna faasaalixuun imtixaamka waxaa ugu daran ambiyada ilaahay waxaa ku soo xoogaa dadkasa u kala fican yihiin ehlu cilmigii wix la midka idan hamalatlwahyi mar haddaad tahay waa lagu ciqaabi dhib badan baana kugu iman inaad ku sabirti ummaddan aday ku fiirsanaysaa inaad ku sabirti oo maalinba meelaan laguu arag xaqa aad ku sabirti kuna sugnaati ilaahayna aad kaalmaysati saabiran an yakuuna saabiran cala alxaqi wa haabitan calayh sifada kale sideedaad oo caalamka rabbaaniga looga baahan yahy ilahi waxaa weeyaan waa inuu miya xaliim nin aad u dulqaad badan weyniyo xaliim dulqaad badan jaahilka ku gafi uu aflagaadayni meel baa lagala dhici qaab xun baa loola dhaqmi inuu xaliim yahay aad u dulqaad badan yahay nin aad iyo aad u dulqaad badan weynan nabi maxamedna calayhi salaatu wasalaam dulqaadkiisa waad garanaysaan kuliyatida la qabto icdil fa inaka lam tacdil hataa la yidhi cadaalad samay nabi maxamed cadaalad maada samayn wamaca daalika wuu faraha ka qaadahayo waata saxaabadu raggi saa yihi inaan dilaytay baa nabi maxamed loo banee wuxuu yidhi dacwu xataa laa yataxadat annaasu ana maxamed yaqtul asxaabahu sayna dadka ugu sheekaysan nabi maxamed saxaabadiisu laaya faraha ka qaada yuu dhihi jiray idan dulqaad xaaliin baa lagaa rabaa laakiin haddaad tiraa dadki waxbaa nu sheegay wixii qaadan waaye oo markaaba habaarti lama rabo middaas ambiyada ilaahay imisay ahaan jireen iyo wixii lamidka waxaa kale qodobka kale ee sagaalaad waa inuu yahay sifaatka caalam rabbaani leeyahay alcifatu can amwaali innaas alwaracu waalcifatu can amwaali innaas cama fii aydi innaas inuu ka halaal meerto iskana ilaaliyo bini aadamka iyo basharka waxa gacmahooda ku jira inuu ka fogaado had iyo jeer oo uu isku daya wax uu gacantiisa uu ku soo shaqaysta inuu cuno waxyaabaha bini aadamka gacmihiisa ku jira inuu iska ilaaliyo wanacnimo waa inuu ku dadaalo warac u noqdaa oo xalaasha u quutaa oo xaaraamta iska ilaaliya oo shubhaadka uu ka fogaadaa shubhaadka iyo wixii lamidka uu ka fogaadaa waxaa loo baahan yahay marka qofka muslimka ah ninka caalami rabbaaniga sifaadkaasaa looga baahan yahay midda kale tabnaad uu leeyahy waxaa weeyaan ashafaqatu waalrahmatu lilumma ummadiisa waa inuu raxiim u yahay waa inuu latiif u yahay aad yaa jaahilka u dhimrin ka u dhimrinhayaa gabadha xijaabka qalbi si tartiiba ah oola hadlayaa ka sidaasoo kale ka jaahilka su-aalaha adag buu weydiinayaa wixii buu kusoo celcelinayaa dhib badan buu ugeys waxaasoo dhan waa inuu dulqaato xasanubasri raxmatullaahi calayhi mase waan u tegi doonaa xasanubasriga raxmatullaahi calayhi nin baa u yimid wuxuu ka sheeganayay faqri faqri badan baa u haysta kan weeyaan istikfaarta badi buu ku yidhi haddana waxaa u yidhi mid kale awlaadla'aan buu ka sheeganaya carurla'aan baa igu dhacday buu yidhi istikfaarta badi buu ku yidhi ku kale haddana u yimid abaar iyo wuxuu ka sheeganayaa roobla'aan istikfaarta badi buu ku yidhi intoodiiba mid kastaba saddexdoodiiba wuxuu yidhi istikfaarta badi buu ku yidhi nin baa u yimid wuxuu yidhi oo ninkaadan caalimka xasan basri ow yaa sheekhana saddex nin oo arrimahoodu ay kala duwan yihiin baa kuu yimaadeen hal arin baadna u wada sheegteen maxay tahay macnaheeda kii abaari maaratay rooblaan ka sheeganaya waxaa tihi istikfaarta badi kii awlaad la'aan iyo carurla'aan ka sheeganaya istikfaarta badi kii maaragtay faqriga ka sheegay istikfaarta badi markaasuu nacam saddexdoodaba dawadoodu waa istikfaarta weeyaan idan raxiim buu liummatii u ahaa yaa naasix markaas wuxuu soo daliiliyey suuratu nuux wuxuu ku yidhi ilahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wayaa qowmi istakfiruu rabbakum uma tuubuu ilayhi yursil الsamaaa calaykum midraara wayumdidkum biamwaalin wabaniin buu soo daliilay aayadda wayaa qowmi istakfir rabbakum yani dadkaygiio istikfaar ilaahi subxaana wa tacala iyo dembi dhaaf weydiista haddaad dembi dhaaf ilaahay ay weydiisataan yursil الsamaaa calaykum midraara samada ayuu ilaahay subxaana wa tacala roob idinka keeni idan kii abaarta ka sheeganayay istikfaar buu la yimaado sababka roobka ku yimaado istikfaarta weeyaan wayumdidkum biamwaalin wabaniin wuxuu ilaahay idiin ziyaadinhayaa xoola iyo awlaadna ilahay uu idan asbaabaha awlaada ay ku timaado asbaabaha dambidaafka ku yimaado asbaabaha uu roobka ku yimaado asbaabaha faqriga laga baxo waa istikfaarti weeyaan idan raxiim waa inuu yahay ninkan caalamka rabbaaniga sifaadkiisa raxiimun liummatii waa inuu yahay ummaddiisa mid u naxariista oo latiif u ah midda kale kobiyo tobnaad ee sifaadka ilahi caalam rabbaaniga waxaa ka mid a ah, an yurabbi annaasa an yurabbi الnaasa sigaara اlcilmi qabla kibaarihi inuu dadka ku tarbiyeeyo cilmiga kiisa yaryar intaana ka weyn uusa gaadhin bimacnaa qof kasta waxa uu baahan yahay cilmigiisa inuu ku tarbiyeeyo lama rabo waa inuu usoo bilaabo cilmigan qofka markuu u yimaado lebalka uu leeyahay bays hoose waa inuu uga soo bilaabo bays hoose salaada caqiidada tawxiidka soonka arkaanu islaamka hoosta uu ka soo dhiso markuu soo koro kadib cilmiga waaweyn u bar masaaisha khilaafka iyo mashaa'ista ijtihaadka ku jiro iyo waxyaabaha uu ka hadlo laakiin hadda khatarta jirtaa waxay tahay bayskaasi qof aana ka dhisnayn oo shuruudu salaad aan garanayn arkaanu salaad aan garanayn waajibaatu salaad aan garanayn arkaanuliimaan aan garanaynin yaa masaa'il waaweyn oo culimmadu in badanoo ka mid ay ka aamuseen yuu taxliilinhayaa qofka goorma la gaalaysiinhayaa hebel ma ba mase waa muslim xerada ku jiraa mase wuu ka baxay caalimkan fataawadiisi maxay tahay lama dhegaysanaya kan kaa kale muxuu yahay xagga iska dhig isagii baa kala shaandaynaya kam shuruudi sala haddaad tiradan waxba ma garanay mal farqu bayna shuruudi sala wa arkaani salaadna inuusan garanin baa dhici karta iyo wixii lamidka marka ninka caalimka rabbaaniga waa midka an yurab marka huwa aladii yurabbi annaasa sigaara alcilmi qabla kibaari cilmiga bayska hoose oga soo bilaaba dadka oo saa ku tarbiyeeya ilaa uu cilmiga waaweyn uu ka soo gaadho masaaisha khilaafka waa inaa horta bayska hoose masaaisha laisku raacsan yahay ayaa fara badan inuu ka soo dhiso kadibna uu u yimaado mar dambe oo qofku si fiican cilmigiisu u adkaaday masaaisha waaweyna kale u yimaado kaas waa in caalamka rabbaaniga idan kow iyo tobankaas sifo ikhwati filaahi wakhtiga ayaa iska yar ayaa caalamka rabbaaniga sifaatkaas uu leeyahay iyo hayrkood waxaan u gudbaynaa xuquuqda culimmadu ay leeyihiin si guud ahaaneed oo minhum uu kamid yahay caalimka rabbaaniga xuquuqda uu leh iyo waajibaadka uu ummadda ku leh intaasoo fadli oo iyo khayra ninkaanu usoo sheegnay waajibka ummadda uu ku leeyo xuquuqdiisa waxay tahay wuxuu leeyahay waxaan ku bilaabhayaa kow waxaa ka mida waajibaadkuu nagu lehay ummadiisa uu ku lehay almuwaalaatu bihim culimmadii in la soo walahooda eh, maarata in walahooda laga shaqeeyo inaad had iyo jeer ayaga aad soo dhowaysatid maaragtay culimmada walahooda udhowaanshahooda aanaysigooda iyo ayaga inaad soo dhowaysatay qofka muslimka waa shay waajib ku aw ah waajib ku ah saa darteed ba alimaam maarata ibn abilcizi alxanafi shaarix kitaab markaa taxaawiya sharxay markuu ka hadlaya culimmada xuquuqooda uu ka hadlaya wuxuu yidhi yajibu calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima gabadhuna la mid weeyaan waxaa waajib ku ah maaragtay bacda mawaalaat illaahi wa rasuulihi markuu ilaahay iyo rasuulkiisa wax kasta iyaga uu ka soo hormarsado muwaalaata almuminiin muminiinta inuu weli ka dhigto almuminuuna wlmuminaat bacduhum wliyaau bacdin muminiintii inuu soo dhawayso oo ka xigsado dadka walmaanta walaayadu waxaa weeyaan walahu inaad soo xigtaysatay oo ummadda kale aad ka aanis ka soo sokeeya aad ka soo dhigatay maaragtay bacda muwaalaati illaahi wa rasuulihi muwaalaata almuminiin muminiintii inuu ka weli dhigto soo dhawaysto kamaa nataqa bihi lqur'aan qur-aanku soo arrinkaa u caddeeye buu yidhi khusuusan weliba muminiinta waa inuu ka sii dhexmadhu yidhi aladiina hum warasatu lambiyaa kuwa dhaxalka ambiyada iska lahaa ee maaratay xamalatulwaxyigaha inuu si khaasaaneed muminiinta oga sii dhexmadhu aladiina kuwaasoo jacalahum llahu ilaah uu ka dhigay bimansilati nujuum xidiiha oo kale booskood waa la fadhiisiiyey culimmadaas kuwaasoo yuhta baabihim lagu daydo waayaga fii ulumaati lbari walbahri yani mudowga mugdiga badda iyo barigaba mugdiyaalkooda jaanigu ku shabahaya kuwa iftiinkooda lagu nuursanhaya ee culimada ah waqad ajmaca almuslimuun muslimiinta waxay isku raaceen buu yidhi calaa hidaayatihim hidaayadooda hadyigooda iyo wanaagooda iyo wa diraayatihim aqoontaay cilmiga iyo diinta u leeyihiin muslimiintao dhan ba arrintaa isku raacsan iyo qiimaha dadka cilmiga ay leeyihiin fainahum khulafaau rasuul weyaan bu rasuulka ilaahay kuwa khulafadiisa markuu rasuulku dhintay kuwa booskiisii fadhiistay ee risaalada halka ka sii waday weeyaan fii ummatihi ummadiisii uu kala oga yihin iyo khulafa oga yihin walmuxyuuna kuwii nooleeyey weeyaan ama noolaynhaya lamaa maata markuu dhintay min sunnatihi sunnadiisa kuwa noolaynaya weeyaan bur culimmadu idan inaad saa loo soo dhaweyso waajib weeyaan bur fabihim ayagaas culimada sababkooda yuqaama alkitaabu kitaabka ku istaagaa kitaabka qur-aanka iyo sunada nabiga calayhi salaatu wasalaam culimada ayay ku taagan tahay bu culimada ayay ku taagan yihiin buui fabihim bisababihim weyaan bisababi alculamaa yuqaama alkitaabu bihi yuqaama alkitaabu kitaabkuu ku taagan yahay wa bihi kitaabkaas iqaamu ayaguna ku taagan yihiin xujadoodi iyo burhaantooda iyo qiimahooda iyo qaayahooda kitaabka alla iyo sunnada nabiga weeyaan intay haystaan wabihim ayagaasi nadaqa alkitaabu kitaabka uu ku hadlaa buuri kitaabka qur-aanka hadalkiisa waa ayaga weeyaan axkaamtiisa waxa gudbinaya sunnada nabiga waxa sheegaya ayaga ayaguu ku hadlaya calaa lisaanihim weeyaan wa ayagu nadaqa alkitaabu kitaabka ku hadlaa wa kitaabka nadaqu ayagana ku hadleen buuri kitaabka ayagana ku hadleen xujadooda ku taagan tahay idan sidaasu alcizi maarata maarata ibna bilcizi maaratay caqiida taxawi sharxayay sidaasu culamawalaat alculamaa ayuu halkaa gaadhsiiyey kadalika waxaa ka mida maaragtay xuquuqda ay leeyihiin aliqtidaau bihim in lagu daydo maadaamu sunnadii iyo diintii ay ogayaan oo xaqii ay ku taagan yihiin in lagu daydo oo hadyigoodii waddadoodii la raaco aliqtidaau bihim walitibaacu calaa hadyihim hadyigoodii waddadoodii iyo dariiqadoodii in la maro waad aragteen hadda diintan aan akhrisanayna yaa soo jilciyey yaa qoray yaa dhiraandhiriyey macaanihoodii khulasa yaa loo soo gudbiyey culimadii islaamka weeyaan raxmat ullah calayhim waridwaanum calayhim ilahay subxaana wa tacaala ka ajirsiiyo kadalika waxaa ka mid a ixtiraamuhum watawqiiruhum inaan qadarinno oon weynayno oon ixtiraamno sida xadiidkan kusoo marray oo rasuulku yidhi laysa mina man lam yuwaqir kabiirana wayarxam sagiirana wayacrif licaalimina xaqahu naga mid maho sunnada annadana kuma taagno qofkan dadka waaweyn aana ixtiraamin aana weynaynin kuwa yararkan aan u naxariisanin kaanaga cilmigalana u aqoonsanin xaqiisa waxaa ka mida ah marka xuquuqdooda alahdu min culuumihim almubaaraka cilmiga in laga qaato ninka caalimka rabbaani haddaan cilmiga laga qaadan cilmigu waa idraasaya cilmiga horumarba samaynaya in cilmigooda la qaato loo xereeyo lala fadhiisto laga maarta laga aflaxo cilmiga laga qaato laakiin hadda maanta antarnet baa yimid sheekhuldowlal baa yimid qof kasta halkaasuu kaga dhufanaya baraka male markaa cilmi laakiin culimada in loo xereeyo oo la hor fadhiisto cilmiga keli laga faa'idaysanaya akhlaaq baad ka faa'idaysa waaad ka faadaysanaysaa khibrad baad ka faadaysanaysaa waxaad ka faadaysanaysaa dhaqan baad ka faadaysanaysaa baraaku cilmigaa uu yeelanhayaa laakiin gurigaada markaad joogto gogol haddaad gasho gogol waxaad uu ka faadaysan indhahaada waxay yar arkeen mooyaane raad kugu reebi maayo raad kuguma reebayo saa darteed ba culimadii hore cilmiga wuxuu barako u lahaa wuxuu ahaa talaqiga ay hor fadhiisanayaan culimada ay ka qaadanayaan saamaynay raad buu kugu yeelaya cibaadadiisaad fiirinaysaa akhlaaqdiisaad fiirinaysaa dhaqankiisaad fiirinaysaa macaamiladiisaad fiirinaysaa laakiin hadii marka ay google ay noqoto internet gasho ay noqoto reeb ma yeelanayso idan marka cilmigooda in laga faa'idaysto kadalika waxaa ka mid a qodobka shanaad xuquuqdooda inay cafaraadkooda la dhaafo dhacdooyinkii zallaadka ka dhacda in laga indhilaabo mar haddayna maaratay kabaa'ir waaweyn ayn ahayn qof aana khada ahayn male waxyaabaha sakaa'irka ka dhaca inaana la fadeexaynin inaanan la bumbooninin khayrka u sameeyey baa ka badan inaan maarata maxkamadda ugu saarin hadda maanta waxaa yimidba wadaadka bal ii fiiri inta uu dhaqdhaqaaqiisu yahay ii mulaaxadee wixii khayr sheegeen xagga la iska dhigi in la uruuriyo maarata waxa hadda isa oo hadha mujrim uu kusoo baxo maxkamadda u saar war waxaas ma jirta waxaa weeyaan ikhwati fillah marka cafaraadkooda aqimuu maarata dawil hay-aata cafaraatum buha war dhaafa dadka hay-aad kale ee ehlu ee qiimaha iyo qadarinta leh waxyaabaha dhacdada iyo zallaadkooda iska dhaafa aqraanta hadallada iyagu isdheheen ha su qabanina hebel baa waxaa ka yidhaha qabanin imaamudahri wuxuu leeyahay kalaamu laqraani yudwaa walaa yurwa dadka isku leebalka hadallada isdhaheen isma qabto waa un la laakiin lama qaatuy kadalika waxaa ka mida waxyaabaha maaragtay xuquuqda ay leeyihiin waxaa ka mida ahlulcilmiga ay dadka ay ku leeyihiin xuquuqda ay ku leeyihiin in la ateec tawjiihaadka ay bixiyaan iyo fataawaadkooda diinta islaamka iyo kitaabka quraan sunnada waafaqsan iyo xaqa qofka markuu u sheegay inaad qaadat inaad qaadatiyooda qiilal aadan raadinin oo xaqiisa aad u hogaansatid wakhtiga ayaa iska gaaban waa soo khulaasayn waxaan ku markaa intaas iyo kayrkooda ay xuquuqdeena u leeyihin culimmada ikhwati filah xaqiiqatan aad ba maanta maaragtay arrintaasna loo laayahay kitaabka la yihahdo waxaan idin dardaarmayaa xurmatu ahli اlcilmi kitaabka la yahdo bal inaad akhridaan kitaabkaas xurmatu ahli اlcilmi maxamed ismaaciil almuqadim ayaa iskale marka waa nin masriga ah weeyaan aad buu u qiimo badan yahay xaqiiqatan saaxada waxa yaallu ka hadlaa xurmatu ahlilcilmiga la yidhahda kitaabkaas waxaan kusoo khulaasaynaya marka xuquuqdiisa markay saa tahay oo caalimka rabbaaniga iyo culimmada xuquuqda saa yihiin ayaga naftirkooda maxaa laga rabaa xuquuqda lagu leh ayaga naftirkooda miyaan xaq lagu lahayn ayaga naftirkooda xaq baa lagu leh xaqooda baan soo khulaasaynayaayo xaqooda waxaa ka mid a lagu leeyahay iyaga waajibka lagu leeya umadda ay kuleeyihiin an yakunuu qudwatan xasanatan linnaas inay dadka qudwo u noqdaan horseed inuu noqdaa fii suluukihim habdhaqankooda suluugooda wa fii cibaadatihim cibaadadooda wa mucaamalaatihim habkay u dhaqmayaane mucaamalaadkooda wa fii akhlaaqihim akhlaaqdooda oo fa yara dadku ay arkaan fiihim dhexdooda ay ka arkaan iyo fii hayrihim culimmadii kalea ay ka arkaan hadya rasuulillahi calayhi salaatu wasalaam dhaqanka rasuulka dadku ay ka arkaan iyo hadyi salafi saalix ay ka arkaan min altaqwa wاtawaadc alla kacabsi iyo kibir la'aan iyo wlluطfi iyo maarata wاlrifqi wاlixsaan iyo wاlcadli wاlinsaaf inay ka arkaan laga arko mucaamaladooda laga arko dhimrin iyo naxariis ixsaan iyo cadaalad iyo garsoor oo wayasma markaa dadka markay saa ku dhaqmaan dadku marka way maqlahayaan ayay hadalkooda la dhegaysanayaa dadku inay ka maqlaan xuquuq lule waxaa ka mida ah, daa'iman wa an yusmacuu marka min aqwaalihim in laga maqlo alra'y sadiid hadal toosanoo xaqa in laga maqlaa iyo tawjiih arashiid tawjiihaad iyo nasaaix aad iyo aad u qiimo badan almubtali ay ka buuxdo tawjiihaadkooda iyo waxyaabahay dadka u dardaarmahayaan bilmaxabati waalishfaaq kalgacayl ay ummadda jecel yihiin dhimrinay ummadda u dhimrinayaan iyo waraxmati raxmad ay maarata ummadda u naxariisanayaan waa inay yihiin ba lya fayansaxu naasixiin waa inay yihiin ninka caalima rabbaaniga an yakuuna naasixa oo walaa yafdax waa inuusan wax fadleexaynin jaahil wuxuu arkay wax ku tumanaya oo hallaynaya ama qofku ceebihiisa wax ka arkay inuusan fadleexaynin ee uu noqdo qof naasixu ah maarata wayashhad bilxaqi wayaxkumu bilcadli waa inuu noqdaa mid xaqa ka maqhraati kacahaya oo xaqa caddaynaya islamarkaana cadaalad wax ku xukumhaya waa inuu ahaadaan culamaau rabbaaniyiin an yakunuu arxama annaasi bilkhalqi wayn ahaadaan dadka kuwa ugu naxariis badan makhluuqa ilaahay wa carafihim bilxaqi xaqa ugu aqoon badan uguna fahansiin og dadka inay xaqa fahansiiyaan ugu kalgacayba ugu naxariis badan inay noqdaan intaasoo dhan markii laga helo bay culimmadu waxay noqon rabbaaniyiinta bay noqon hayaan wa cinda dalika sayakuunuuna ama sayakuunu alculamaau rabbaaniyuun qaadatan lilumma iyo markaa heerka ay gaadhaan bay ummadaha hoggaan u noqon hayaan alxaqiiqiyiina qiyaadada xaqiiqada dhabta bay noqon hayaan kuwaasoo yusmacu kalaamuhum kalaamkooda la maqlo wayuxtaramu ama wayaxtarimu ljamiic dhammaantoodna markaasaa la ixtiraamhaya ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa alxusna wasifaati alculaa inuu naga dhigo kuwa culimmada ixtiraama kuwa fadligooda iyo qiimigooda qadariya kuwa aana xuquuqdooda ku tumanin kuwa ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii zallahoo ka dhacdana ilaahay maarata dembidhaaf u weydiiya culumtoodana ka faa'idaysata اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خير جزا Allahu šeeh, žene kavaliri šeeh, su'aasha kuwan waxa weeye qofka jooga Sweden wuxuu ku soomi karaa haddii bisha laga arko Swediga ama Afrika bismi illahi raxmaan raxiim arrimahaas oo kale waxaa iskale ahlumaka adra bashaaciraadka halkan jooga qaababka u dhaqantaan iyo markaska laakiin masalada si asal ahaan iyo diin ahaan haddaan oga jawaabo qofka sweden jooga sacuudiga aragtida ku soobi kara sacuudiga idinka waxaa idin dhexeeya sweden meeqa sac baa idin dhexaysa waa laba sac ama saddex sac wey waxa idin dhexaysa farqiga idin dhexeeya meeqa sac weeyaan ama saacad baaba annagaan u malayna idinka dambe laba sac weeyaan meelahaasa idin dhexaynaysa laba sac baa idin dhexaynaysa idan waxaa weyaan wax farqiga idin dhexeeya male dhammaanta idinka qurama annagona lamid waa ingiriiska idan sacuudiga aragtidaadi ka xaqiiqoodo swiden iyo keyrkeed bay ku soomahayaan rasuulkana wuxuu yhi alayh salaatu wasalaam sumu liruyatihi wafdiruu liruyatihi bisha aragtideeda ku sooma aragtideedana ku afura macnaheedu moo fardi kastoo muslimiinta ka ah inuu arko waxaa weyaan qof ka mida ah muslimiinta hadduu arko muslimiinta kalena way ku soomahayaan farqiguna aad yar inoo dhexeeya wallahu aclam sheekh waxaan doonayaa inaan ogaado markaan yeelanayo waysada maraakin kale nacam qofku markuu qabaysanayo weysada wuu raacin kara inuu intuu weysaysto kadibna uu qabaysto laakiin bishardi waa inuusa istaabanin xubnaha taranka waa inuusa istaabanin sida weysadii oga jabin ama haddii kale intuu qabayska hormariyo oo uu qabaysto kadibna wuu weysan karaa shardina maaha markuu weysanaya inuu dhar qabo isagoo qaawan buu weysan karaa qabayskii waa dhammaysatay qabays iska caadi hadduu ahaa hadduu qabays waajib ahaana sunna waxaa inaad marka hore weysaysatay kadibna markaa oo lugaha mooyaane inta kale aad ka weysaysatay kadibna aad qabaysatay kadibna lugaha aad gees dhaqday intaad qabaysanaysa haddaad ka horweysatay waxaa weeyaan waa inaada istaabanin markaa shardi ma satrulcawra looma shardiyo weysada markuu qofku weysanay wallahu aclam rag iyo dumarna way ka wada dhexeysaa arrintaas sheekh waxaan jeclaa inaan hawo ilaahay ku dhaqmo hooy haray maxaad igu nasteexin lahayd si arrintaan u fuliyo qofka awaamirta ilaahay inuu ku dhaqmo oo amarka ilaahay u qaato waa sida asalka ee qof kastoo muslima looga baahan yahay inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaalmaysto awaamirtoo dhanna ma wada keeni kara qofka oo rasuulka waa kule ama ilahayna qur fataqullah ma sadactu intaad kari kartaan ilahay ka baqa rasuulka ilahi waxaana amray faatu minhu ma sadactu intaad ka kari kartaan inta uu kari kara uu la yimaado oo weliba u hormariyo waxyaabaha faradka waajibaadka waajibaadka inuu hormariyo waxaa hadda mawaasiinta fiqhul awlawiyaat baa jira waxyaabaha awlawiyaadka in qofka kala hormariyo hadda mawaasiinteenna waa halowday oo qof waajib lagu leh baa laga yaabaa inuu aana waajib ahayn inuu aad ugu mintido sunnadu way fiicantahay waxyaabaha waajibka ahayn laakiin waajibka had iyo jeer inuu ka hormaraa marka waa inuu waajibka macaadina jabal markuu rasuulku u dirhay yaman wuxuu u sheegay wuxuu yihi xadiidka bukhaari inaka la tahdi ila maarata ila ahli maarata min ahli kitaab dad ahlu kitaab aad u tegaysaa maraatibtii diinta u kala sheeg waxa ugu horreeya ugu sheegaysa oo ugu yeedhaysa tawxiidka noqduud hadday tawxiidka qiraan oo islaamaan salaadda u sheeg salaadda hadday tukadaan zakada u sheeg inuu zaka lagu leeyahay dadkooda akhniyada laga qaado fuqaradana la siinayo haddii zakadii maarata ay bixiyaan soon u sheeg wahaakada maraatibtu saa ugu sheegay idan waajib awaamirta ilaahay waajibaadka waa inaad u hormariso oo marka uu qofku saa ugu dadaalo wabilahi tacala tawfiq sheekh kuwa madax sheeganaya iyo mashaariikh oo haddana dumarka salaamaya maxunkoodu noqonaya kuwa mashaa'ikh sheeganhayo waa khatar weeyaan arrintaas kuwa mashaa'ikh sheeganhayo dhacani markaaba hadda waxaan ka hadlayn maanta oon carabkeenna aan ka ilaalina aanu hayn waxaa weeyaan dad gacmaha ku salaamay gabdha ama dumar ajaaniba gacmaha ku salaamay waa khatar arrinta mamnuuc weeye muxaram weeyaan shareecadan islaamka naag ajnabiya laba qofoo kale ajnabiya nin iyo naag waxay doonaan ah, kale ah inay isa salaamaan ama salaamta ninka hala yimaado ama ayadu hala timaado gabadh wey waa mamnuuc wey ama sheekha aado ama keyrka aado waa arin munkara wey lagagana dayan maayo weligii cilmi ha sheegta lagaga dayan ninka caalimka waxa maaragtay uu kaga dhaqmo diintan baa laga dayan mooyaane waxa mukhaalafadu la yimaada laga dayan maayo idan taas shareecada islaamku may ogolo marka waxaanu leenahay kuwaasna ilaha ka baqeen ninkaa hadduu sheekh dhaba yahay ama diinta uu si fiican ugu dhunduloolo diinta uu ka cabsan uu diinta yaqaano o ilahay uu ka baqaayo kuma salaameen cilmigiisuna wuu u diidi lahaa inuu maarata naaga jima gacanta ku salaamo marka waa arrin mamnuuca arrintaa lama ogolo ikhtilaadka iyo gacan ku salaamitaan dadka maxaarimta aan ahayn arrin mamnuuca weya arrinkaas lama ogolo shareecada islaamka marka qofka ilahay ka cabsado intii aragtana ha u naseexayso oo maaragtay ilahay ha ku cabsiso waxaa horay kulay inshaalla fara badan leh ama wada gaarayno dad badan baa ducooyin soo codsanaya oo ka mid yahay udibdhig waktiga ah, ah, abdullah insha allah wixii mawduuceen qusay marka waalid baa way soo sheegay dhawaan inay dhinteen ilaahay barya inuu sabir iyo imaan siiyo sheekh maxamed rashaadna u duceeya oo qabriga ku ilaawina dadkan waxay codsanayaan iyagana sidoo kale mid cilmigay ku adkaaday mid ruuf xaas iyo carur ay haysato dhammaan sheekh loo duceeyay ahday intaasaan kuwa keenayna muxaadaradeedii sheekh intaanu ducada u gudbin muxaadaradii sheekh maxamed iman baa ku xigta toban daqiiqayn qaadanayna markuu sheekha ducada dhameeyo jazaakum allahu khayra bismi llahi ramaan anigana ducada waxaan u saxawilayaa jawaabaha dambe inay ducada halkaas u wada soo qatimo ilahi subxaana wa tacala waxaan weydiisanaya bisma xusna wasfaati alcula inuu muslimiinta dhammaantood u dambi dhaafo inuu faraj khayr qabo ilahay u furo inta dhimatana inuu ilahay u naxariisto inta noolla ilaahay subxaana wa tacaala islaamnimo iyo iimaan uu ku noolaysiiyo kuna dilo cidhiidhi fara badan iyo duruuf fara badan ay muslimiintu maanta ku jiraan biakmalihim inuu ilahay faraj khayr qabo usoo dejiyo midnimadkoodii hawbadoodii in ilahay usoo celiyo iyo awooddoodii iyo baawirkoodii isjacayl iyo quluubtooda ilahay subxana wa tacala usoo dumo ilahay subxaana wa tacaala khaasatan soomaalideenna inuu ilahay subxaana wa tacala quluubteenna ilahay isusoo jalciyo dhulkeenna ilahay nabadgelyo nooga dhigo cadowga iyo waxaa joogana ilahay subxaana wa tacaala uu maaragtay nooga saaro dowlad islaam oo shareecada islaam ku xukumaysana ilahay uu noo keenayo nabadgelyo dhulalkan aan joognana ilahay subxana wa tacala sharkooda naga badbaadiyo awlaaddeenna ilahay uu saalix nooga dhigo inta dhimatana ilahay u naxariisto inta noolla ilahay subxana wa tacala islaamkuu ku noolaysiyo iimaanna uu ku dilo ilahay subxaana wa tacala waxaan weydiisana noo dembi dhaafo waalidiinteenna ilahay u dembi dhaafo macallimiinta waxaan soo bartay ilahay u dembi dhaafo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana wa fi alaakhirati xasanata waqina cadaab annar qofkaas labadiisa waali way ka geeriyooden ilahay subxaana wa tacaala ayuuna ha u naxariisto dhammaan wixii geeriyooda ilahay subxana wa tacala u naxariisto inta hanuunsana ilahay hanuunka u ziyaadiyo intaan hanuunsanayna ilaahay uu hanuunka ku soo celiyo iyo maarata xaqi u fahansiiyo allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير